saxaabigii qiimaha badnaa ee khabaab bin arad ah waxaanu gelaynaa saxaabiga ku xiga alrabiic bin ziyaad alxaarifi maa sadaqanii iima run sheegin axadun axadna mundu istakhliftu mar allaala markii lay khaliifeeyey markii madaxtinimada la ii doortay laga soo bilaabo qof ii run sheegay ma jiro kamaa sadaqanii suu iigu run sheegay oo kale alrabiic bin ziyaad ninka lagu magacaabo haabiye midani waa madiinatu rasuuli اllaahi rasuulkii alla magaaladiisii waaye sala allahu calayhi wasalam maa tasaalu kama aysan zuulin walitukafkifu inay celcelinayso axsaanaha murugteeda calaa faqdi sidiiq abubakarna sidiiq weyntiisii murugta ay u qabtay inay ilinta ka tirtiranayso ay celcelinayso weli kama aysan zuulin wahaahi kuwaani dii wufuudin waa wafdiyaashii alamsaari magaalooyinka wafdiyaashoodii waaye taqdam way soo gelahaya kulla yowmin maalin kasta calaa yafriba magaalada madiina mubaayacati khaliifa khaliifkiisii mubaayaca ay la mubaayacoonayaan darteed cumar ibnu khaaab ahaa cumar ibnu khaaab ayaa bedelay abubakaroo markii cumar loo doortay madaxtinimada iyo khaliifadii ayaa ayay u yimaadeen inay la mubaayacoodaan cala asamci waاطaaca maqal iyo aطeecitaan fi اlmanshati wاlmakrahi haddii farxad lagu jiro iyo haddaan lagu jirinoo karaahiyay markaa jirta labadaba wa fii daati sabaaxin subax subxooyinka ka mida qadima waxaa u soo galay calىa amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii waxaa u soo galay waa cumar ibnu khaaabe wafdu lbaxrayn baxrayn wafdigeedii maca طaa'ifatin koox ayagoo ay la socoto ukhraa oo kale oo min alwufuudi koox kaloo reer baxrayn aan ahayna wufuudda ka mid ahna way la socdeen wa kaana alfaaruuqu cumar alfaaruuq ridwaan اllaahi calayhi raadi ahaashaalka alle korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaa shadiid alxirsi mid dadaalkiisa uu aad u badan yahay calaa an yasmaca inuu maqlo uu dhegaysto kalaama alwaafidiin dadka u soo wafdinaya u soo gelaya hadalkooda calayhi dushiisa lacallahu waxaa la arkaa yejidu inuu ka helo fii maa yaquuluunahu waxay u odhanayaan mawcidatan wacdi baaliغatan xeel dheer aw fikratan ama fikir naaficatan waxtar leh aw naصيixatan ama naseexo lilaahi alleh iyo walikitaabihi walicaamati اlmuslimiin intaa inuu wax ka helo un buu rajaynayey fanadaba wuu doortay ee fanadaba wuxuu ku buuraabiyey ama uu u doortay cadadan koox oo min alxaadiriin dadka ka soo qayb galay ahlilkalaami inay hadlaan falam yaquuluu maysan ku hadlin dadkii uu doortay shay-an shay oo baalin faa'iida u saaxiib ah wax asaga u qalmo u cuntama oo baaliyo arin u saaxiiba way dhihi waayeen faltafat cumar wuxuu eegay ilaa rajulin nin oo tawasama ku tilmaaman oo ay tawasum ku tahay ay ka muuqato oo ay ka soo muuqanaysa fiihi alkhayra khayr wa awmaa ilayhi wuu ishaaray wa qaala wuxuu dhahay haati la imow maa cindaka waa cagtaada ahaaday hadal wuula jeedaa faxamida wuu mahdiyey arajulu ninkii allaha alla ayuu mahdiyey oo afnaa calayhi wuu ammaanay uma kabacdi qaala wuxuu yidhi innaka adiga yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow maa walliyta laguguma madaxaynin oo laguma dhiibin amra haadihi alumma ummaddan ee tan ah maamulkeedii arrinteeda ila ibtilaa imtixaan oo min allaahi alla xaggiisa lagaa imtixaamaya maahane caزa wajalla ibtilaaءaka bihi imtixaan ayaa lagugu dhiibay waa ibtilaa oo min allahi caزa wajalo ibtalaaka bihi uu kugu imtixaamayo ilaa subxaana watacaala faاtaqi اllaaha ilaahay uga baq fii maa wulliita wixii laguu dhiibay war maamulkan laguu dhiibay ilaahay uga baq waclam ogow annahu sha'niya low dallat hadday dhunto ri bishaai'i furaa webiga furaad la yidhaahdo shaati'iisa iyo xeebtiisa hadday rig ku dhunto waxaad ogaataa la su'ilta ilta canha in lagu su'aali doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaan adaa hogaamiyaha dadka markaa ah intaa markuu yidhi fa ajhasha kor buu u qaaday cumar bilbukaa'i ohin buu la qayliyey wa qaala wuxuu yidhi maa sadaqanii iima run sheegin axadun axad mund laga soo bilaabo intii istukhliftu lay madaxeeyo madaxda layga dhigay kamaa sadaqanii suu iigu run sheegay kamaa sadaqtanii saad iigu run sheegtaye war faman anta kumaa tahay adiga qaala faqaala wuxuu yidhi alrabiic bin ziyaad alxaariثi baa ahay qaala akulmuhaajir war ninka muhaajir la dhaho bin ziyaad walaalkiisii miyaa tahay faqaala nacam ha buu yidhi falama inqada almajlisu majliska markuu ka kacay dacaa cumar bn khaaab wuxuu u wacay abaa muusa alashcari waqaala wuxuu yidhi taxar u kuurgal amra rabiic bin ziyaad ii ogoowo iisoo baarbaaroo u kuurgal buu yidhi fa in yaku hadduu saadiqan waxaan uu sheegahaye run ay ka tahay fainahu asagu fiihi waxaa ku sugan khayran kaiiran khayr badan wa cawnan waana kaalmo lanaa anagu calaa haada alamr amarkaanee kane madaxtinimada yaan u kaalmaysanaynaa ninkaan oo kale waan inaan u baahannahay wastacmilhu shaqaalaysii waktub lii waxaadna ii soo qortaa bikhabarihi qabarkiisa lam yamdi kama soo wareegan calaa daalika alyowm maalintaa ayadaa hayru qaliilin wax badan wax yar kama soo wareegan macnaa isla markii waa la gaaray xataa cadda ilaa uu diyaariyey abuu muusa alashcariya jayshan ciidan lifatxi in lasoo furto manaadira meel lagu magacaabo oo min ardi ahwaas ahwaas dholalkeeda ka mid ah binaa binaa iyo ku socodsiin lagu binaynhayo arintaa oo loo gelahayo furashada calىa amri اkhaliifati khaliifka amarkiisa waa cumar wajacala wuxuu yeelay fi ljeishi ciidankoo lagala mid dhigay arabiic bin ziyaad iyo waakhaahu walaalkii walaalkii walaalkii muhaajira muhaajir markaa ahaa xaasara wuu koobay abuu muusa alashcari manaadira manaadir magaaladeedii ixsaar ku sameeyey oo khaada waxaa dhex maray maca ahliha ehelkii meeshaa deganaa micigooda ee macaarika dagaal daaxinatan kulul daaxinoo lagu hootay qallamaa ay yar tahay shahidad shahidad in ay markhaati u noqoto laha ayada alxuruubu xarbiyaalka nadiiran mid lamid ah faqad abdaa wuuu faqad abda almushrikuuna mushrikiintii waxa ay muujiyeen mushrikiintii waxa ay muujiyeen maalinta min shiddati alba'si dagaalka darnaantiisa iyo wa quwati ashakiimati shakiimada iyo sabarka iyo ku adkaysiga xooggeeda maa shay lam yakhdur aan ku soo dhicin calaa baalin maskax wa kahura waxaa ku batay alqatlu dilkiina fi lmuslimiina muslimiinta xaggooda karatun badnaan faaqad wareerisay kulla taqdiirin qiyaas dhammaanteed haddii la dhaho inta la dilay ha la qiyaaso la keeni waayey faaqad ka tanbadisoo ka kor noqotay kulla taqdiirin taqdiiritaan iyo qiyaasitaan dhammaan wa kaana almuslimuuna muslimiintu yowma-idin maalintaa waxay ahaayeen yuqaatiluuna kuwa dagaalama wahum saa'imuuna ramadaana ayagoo ramadaan ka sooman falamaa goortii ra'aa uu arkay almuhaajiru muhaajir wiilkii ahaa waa akhu rabiic bin ziyaade anna alqatla dilka qad kahura inuu badanayo min sufuufi اlmuslimiin cazama wuxuu go'aan ku gaaray an yashriya inuu iibiyo nafsahu nafsadiisa ibtiqaa'a mardaati illaahi doonid uu doonayo raadiixaasho ilaahay fataxanata waa is-udgey watakafana wuu iskafanay wa awsaa akhaa walaalkiina waa u dardaarmay famada wuu dhaqaaqay alrabiicu rabiicna ilaa abi muusa u aaday wa qaala wuxuu ku yidhi ina almuhaajira walaalkay muhaajir qad asmaca wuxuu goostay an yashriya inuu iibiyo nafsahu nafsadiisa wahwa saa'im waalmuslimuuna muslimiintii qad ijtamaca waxaa u kulmay calayhim korkooda min wadqati alxarbi culayska dagaalkii wa shiddati sown soonka dhibkiisiibaa umaa uga kulmay shay awhana daciifiyey casaa'imahum casaa'imtoodii awooddoodii niyadoodii wax daciifiyey wahum ayaguna yaabowna way diidan yihiin alifطaara inay afuraane fafcal samay maa taraa waxaad aragto bal waxaad ka dhihi lahayd arrintaas samay abuu muusow fawaqafa waa istaagay abaa muusa alashcari wanaadaa fi ljaysh ciidankii buu ka dhex qiliyay yaa macshara almuslimiin cazamtu waan dhaartay buu yidhi waxaan ku dhaartay ilaahay calىa kuli saa'imin saa'im dhammaantii an yafطura inuu afuuro ow yakufa ama uu ka istaago can اlqitaali dagaalka labadaa baan ku dhaartay buu yidhi amase joojiya dagaalka amase afura oo shalayba wuxuu ka cabay waa abi muuse min ibriiqin wuxuu ka cabay ibriiq kildi ama jalmad buu ka cabay ibriiq kaana macahu micigiisa ahaa liyashraba annaasu dadku say u cabaanay uga ugu daydaan bishurbii cabitaankiisa falamaa samica markii uu maqlay almuhaajiru maqaalata oraa'diisii jaraca wuxuu ka baday jurcatan ka basho oo min almaa'i biyo ah wa qaala wuxuu dhahay wallaahi allan ku dhaartee maa sharibtuhaa uma aanaan cabin min cadshin oon dirti walaakinanii laakiinse waxaanu cabay abartu inaan u baarinimo falo casmata amiirii dhaarta amiirkaygii ilan hadhow waxay noqonaysaa hadduu uu afuri waayo soon baa lagu yeelanaya waa in dhibka qofka dhaarto loo baarini ma falo uma اmtashaqa wuxuu galka kala baxay xusaamahu sayftiisii wadafiqa wuxuu guda galaya shuqu inuu dhex jeexayo bihi la dhex jeexayo asufuufa safafyaalkii ayuu guda galay wayu jandidu uu ku difaacayo ee uu kula dagaalamayo alrijaala raggii gayra wajalin walaa hayaab heebaysi la'aan iyo wejan iyo cabsi la'aan labadaba asagoon baqayn kana heebaysanaynin falamaa awqala markuu dhexda u galay fii jayshin falamaa goortii awqala uu galay fii jayshi acdaa'i cadowga jeeshkoodii aطbaquu calayhi waxay ku soo dabooleen oo ay uga yimaadeen min kulli jaanibin dhinac kasta wa tacaawarathu waxaa dhexda gashtay oo waxaa ku soo wareegay oo dhexda gashtay watacaawana waxaa isku dhaafdhaafay oo isku badbedelay suyuufuhum cadowgii seefyaalkooda min amaamihi hortiisa wa min khalfihi gadaashiisa xataa khara ilaa u dhacay sariican asagoo legdoon uma intaa ka bacdi inahum ayagu ixtazuu way gooyeen ra'sahu madaxiisa wanasabuuhu waxay sureen calaa shurfatin meel sare mudilatin ee ka soo horjeeda calaa saaxati alqitaali meel mudilo ahoo saa uga soo horjeeda goobta dagaalka fa nadara ilayhi waxaa firiyo arkay alrabiicu walaalkii rabici wa qaala wuxuu yidhi tuubaa laka tuuba baa kuu sugnaatay wa xusnu ma'aabin laanjanneed baa kuu sugnaatay tuubaa laka khayr iyo wanaag baa kuu sugnaadiyo wa xusnu ma'aabin marjic wanaagsan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laantaqimanna aare oo aareelaka adiga waan kuu aarayaa iyo waliqatla almuslimiin muslimiinta kuwoodii looga laayay in shaa allah falamaa ra'aa markuu arkay abaa muuse maa tazal maa falamaa ra'aa markuu arkay abaa muuse maa shaygii uu arkay nazala ku soo degay birabiici rabiic oo min aljazaci argagax calaa akhiihi walaalkii u jazacaya ah oo waadaraka uu ogaaday abaa muuse maa wixii ahaara ku soo dhacay amase kiciyey oo min xafiidatin xafiida ah wixii xafiido ah oo xumaan ah amase waxyaabo qalbiga ku soo dhaco waayo fii sadrihi laabtiisa mar allaala markii argagaxii uu ogaaday wixii ku soo degay walaalkii uu ka argagaxsan yahay oo waadraka uu haleelay waa uu ogaaday abaa muuse maa wixii saara kiciyey oo min alxafiidati naxdin ama baqdin ah oo fii sadrihi laabtiisa ku jirta calىa acdaa' ilaah uu u qabo takhallaa wuxuu uga tanasulay lahu asagoo u baneeyey can qiyaadati اljeyshi ciidanka maamulkiisii wamadaa wuxuu aaday waa rabiice ilaa suusin meesha lagu magacaabo lifatxihaa furashadeeda magaalo magaceeda waa yesuus lagu magacaabo suu markaa u furtay habba waa booday alrabiic iyo wajunduhu ciidankiisa cala almushrikiina mushrikiinta dushooda hubuuba alicsaari dabeeshu say u kacda oo kale waansabu way shubmeen calaa macaaqilihim dhufeesyaalkoodii bay ku soo shubmeen waa magaaladii suuse insibaabi sukuuri dhagxaanta say ugu soo daataanay u shubmaan idaa xatahaa marka ay soo kaxaysay soo wado assaylu daadka oo kale famazaquu waxay famazaquu waxay googooyeen sufuufahum safafyaalkoodii wa awhanuu waxay tabar dhigeen ooy hoos u dhigeen ba'sahum xoogoodii fafataxa allah ilaahay baa u furay manaadira manaadir meesha lagu magacaaba lilrabiic ibni ziyaad canwatan si xoog ah faqatala almuqaatila wuxuu laayay dagaalyahanadii wasabadriya tacarurtiina wuu qafaashay wahanima wuxuu ka soo haniimaystay maa shaa allah an yaqnam wixii alla doonay inuu ka haniimaysto lamaca waxaa iftiimay markuu bannaanka u soo baxay najmu rabiic rabiic xidigiisii bin ziyaad bin ziyaad xidigiisii bacda macrakata manaadira manaadira meesha lagu magacaabo dagaalkeedii kadib wadaaca waxaa faafay ismow magaciisa calaa kulli lisaanin carab kasta wa asbaxa wuxuu noqday axad alqaadati hogaamiyaasha mid ka mida almarmuuqiina ee farakutiriska ama muuqda dheh alladiina kuwaasoo yurjawna la rajaynaya liljalaali alacmaali lijalaa'ili alacmaali acmaalaha waaweyn inay qabtaanay xambaaraan ragga la rajaynayo ka mid ahaa falamaa cazama markuu goost ay goosteen almuslimuuna muslimiintii calaa fatxin inay furtaan sijistaan meesha lagu magacaabo cahadu waxay ku dareen ilay xaggiisay ula ballameenay u dhiibeen biqiyaadati aljeyshi jeiشhka qiyaadadiisii maamulkiisa ziyaad baa loo dhiwaamadu waxayna yididiirsadeen calaa yadayhi labadiisa gacmood ay ku rajeeyeen annasra guul inay heli doonaan madar wuu soo dhaqaaqay alrabiicu rabiic wuu soo dhaqaaqay bin ziyaad bijeishihi algaazi ciidankiisii duulaanka ahaa fii sabiili illaahi ilaa sajistaan sajistaan bay soo aadeen cabra mafaasatin waddo ayay soo mareen oo mafaasoo bahgooyo ah oo dhib badan duuluhaa dherarkeedana khamsata wa sabcuuna farsaqan toddobaatan iyo shan arifoofin markaa ah farsaqa waa toddobaatan iyo shan tacya waxay noojisay can qadcihaa waddadaa gusmadooda waxaa ku noogay alwuxuushu duurjoogtii alkaasiratu kaasirada ahayd waa xayawaanka wax cunka ah ilaan ayagaa ugu socod badan waa meel noojisay oo ka daalisay oo min banaati saxaraa'i lamadagaanada banaadkooda markaa ka mid a macnaha lagu dhalay saxaraha iyo bannaanka lagu dhalay xayawaankii noocaas ahaa waa meelay ka noogeen meeshaasuu la maray fa kaana awala maa wixii ugu horreeyey carada ku soo banbaxay lahu asaga wuxuu ahaa rustaaqu zaaliq meel lagu magacaabo rustaaqu zaaliq waa magaalo calaa xuduudin xuduuddana la ah bisajistaan wahwa rustaaqun rustaaqdaana caamirun bilqusuuri waa mid camiran bay ahayd waxaa lagu camiray qusuur iyo dhismo alfakhmati oo waaweyn oo qaali ahoo aad iyo aad u qurux badan maxuutun waxaa lagu soo koobay magaalada bilxusuuni yaalo ashaamikhati oo dhaadheer waafir alkhayraad bay ahayd mil khayraadkeedu waafir yahay mutawafir khayraadkeedu uu yahay kaiiru himaari miraheeduna ay badan yihiin khayraadka dhulkaa laga hela aad buu u badnaa imaartii beero badanna way lahayd baha alqaa'id waa fidiyey oo wuu kala firdhiyey qaa'idkii waa hoggaamiyaa lariibi caaqil ka ahaa cuyuunahu raggiisii ilaalada ahaa wuxuu ku kala fidiyey fii rustaaq azaaliqa waa magaalada qabla an yasila ilayhi intuusan gaarin asaga ka hor facalima wuxuu ogaaday anna alqowma qoomku sayaxtafiluuna inay u damaashaadi doonaan qariiban kooldhow bimahrajaanin mahrajaan oo lahum ayagu ay leeyihiin fantasiye ay leeyihin inay u damaashaadi doonaan fatarabasa bimuu sugay xataa bagathum ilaa uu kediyey fii laylatin habeen fii laylati mihrajaana habeenkii damaashaadka calaa xiini khira wakhti ay khara iyo ilow ay ku jiraan wacmala wa acmala wuxuu kaga shaqeeyey fii riqaabihim qoorahooda asayfa wa akhadahum wuxuuna ku qabsaday cunwatan si xoog ah fasada wuu ka cafaalay minhum xaggooda cishriina alfan labaatan kun wa waqaca wuxuu ku soo dhacay duhqaanuhum odaygii magaalada fii yadihi gacantiisa asiiran duhqaanku waa barasaafka gacantiisa ayuu ku soo dhacay asagoo asiir ah wa kaana waxaa ahaa bayna sadyi dadkaa la soo qafaalay waxaa beynkooda ahaa mamluuku adduhqaan duhqaanka addoonkiisii baa ku jiray nin mamluuk ahoo odayga meesha uu lahaa fawajadowhu way heleen qad jamaca inuu soo ururiyey alaaa mi'ati alfin saddex boqol oo kun liyaxmilahaa si uu ugu qaado markii la soo qabanahayeyba suu ugu geeyo ilaa sayidihi sayidkiisa meesha qafaalkuu ku jiraa asagii hantidiisiiba faqaala lahu rabiic baa ku yidhi min ayna haadihi almaa war xoolaa caggee ka keentay faqaala wuxuu yidhi min ixdaa qura mawlaaya qaryooyinka mid ka mid ah ee mowlahayga uu leeyahay qaryooyinka mowlahayga mid ka mid ah baa laga keenay faqaala lahu wuxuu yidhi hal tucطiihi ma siisaa qaryatan waaxidan hal qaryo keliya midla haada almaal maalkan intaan la eg oo kale kulla sanatin sanad kasta ma sanad kastaa intaa la siiyaa faqaala nacam faqaala wa kayfa xaggee ka keentaan waay xoolahan faraha badan say idinkugu sugnaadeen qaala fu'uusinaa faasiyaalkeena macnaa waa shaqaynaa waay faasiyaalkan ku shaqaynaa wamanaajilina babiiladeena amase garweynta waa waxyaabaha lagu shaqeeyo uun iyo waa caraqina dhididkeena waa xooggeena iyo alaabtaas aan ku shaqayno baa laga soo saaraa walamaa goortii oodacad ay dhigtay almacrakatu dagaalkii awsaaraha culeysyaalkeedii taqadama wuu soo hormaray oo wuu u soo baxay ahdahoqaanu odaygii ila rabiic buu u yimid yacridu calayhi asagoo u bandhigaya iftidaa'a nafsihi inuu naftiisa furto iyo wa ahlihi ehelkiisa rabiic buu u yimid wuxuu dhaaniyo inaan isfurtaan rabaa fa qaala lahu rabiic wuxuu ku yidhi afdiyaka waad isfuran kartaa buu yidhi waad ura waa isfuratay idaa ajazalta haddaad lilmuslimiina muslimiinta u badiso alfidyata furashada nimankaa muslimiinta haddaad xoole ajzal ahoo fara badan siiso waa lagu sii daynayaa fa qaala wuxuu dhaha nin xoolele buu ahaaye wa kam tad war meeqa rabtaa buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi rabiicna arkuzu waxaan surayaa buu yidhi haada arumxa warankan fi lardi dhulkaa lagu taagayaa uma kabacdi tasubu calayh waad ku shubaysaa aldahaba wاlfidata qalinka iyo dahabkaa xataa tadmirahu gamran ilaa aada daboosho asoo dhan ilaa warankii la arki waayo aad tiimbiso qariso qaritaan xaaladda noocaasaad samaynaysaa ushaanaa la surayaa ama warankan arkusu haada rumxi baa la taagayaa fi اlardi uma tasubu calayhi aلdahaba wاlfidata dahabkii fidii baad ku shubaysaa xataa tadmurhu ilaa uu eh, qarsoomo amran qarsoomid faqaala wuxuu raditu raalli baan noqday waan ku qanacsanaa buu yidhi istakhraja wuxuu soo saaray mima wixii fii kunuusihi ama maa fii kunuusihi waxa kanzigiisa ku jiray oo min alasfari dahabkii walabyadi qalinkii ahaa watafiqa wuxuu guda gala yasubuha inuu ku shubahayo cala arumxi warankii xataa qataahu ilaa uu daboolay ilaa uu daboolay shiiqii dadku ay dhaheen waaye xoolo islaameed baa wax cune xoolaha abeer cunaysee la yeelaa ur buu taagaya halagu shubo badarkiu yidhi kaagii baa ku jira markii yidhi wuxuu dhaha la seexiisa maa la jiifiyaa banaan la joojiyaa banaan bay soomaalidu dheheen marka saa darteed watafiqa yasubuhaa cala rumxi xataa qataa ilaa uu daboolmay warankii oo dhan tawaqala rabiic bin ziyaad wuu galay bijeyshihi ciidankiisii almuntasiri ee gargaaray ee guusha helay fii ardin buu la galay sajistaan dhulkii sajistaan fadafiqad waxay guda gashay reer sajistaanna tatasaaqadu inay kusoo hooba ka soo hoobanayaan alxusuuna dhufaysadii ay ku jireen taxta sanaabikil lkhaylihi fardihiisa qoobabkooda hoosteeda kamaa tatasaaqadu say u soo hoobato awraaqu shajari geedaha caleemahooda taxta casfi riyaaxi dabaylaha hoostooda alkhariifi ee dayrta ah dabaylaha deyrta markay yimaadaan geeduhu caleemahay daadiyaan saasoo kale wahabba wuu booday ahlulmudani mudantii iyo magaalooyinkii walqura qaryayaalkii ehelkoodiina way soo boodeen yastaqbiluunahu ayagoo soo dhowaynaya musta'miniina aamin dalbahaya khaadiciina u qushucsan qabla an yushhara intaan looga shaqaynin fii wujuuhi mujyaalkooda asayfa xataa balaqa ilaa uu gaaray rabiic madiinata zaranja meel lagu magacaabo waa caasimata sajistaan sajistaan caasimadeeda fa'idaa bilcadow waaba cadowgiiyo qad acadda diyaargaroobay lixarbihi inay haddana la dagaalamaan u diyaargaraystay alcuddata wixii saanad ahaa ama diyaargarow wakataba waa uu cabbeeyo wuxuu habeeyey cadowgii liliqaa'ihi say rabiicu la kulmaan alkataa'iba cutubyaalkii wastaqadana wuxuu hormariyey ama uu sameeyey limuwaajahatihi cadowga la hortegitaankiisii limuwaajahatihi cadowgaasi inuu ka hor tago annajadaati nimanka najidaadka ah waa fardaha iyo ragga dagaalyahanada ah waa caqada wuxuu guntay alcasma go-aankii buu gunuday waa mataqaanaa niyadiisii calaa cadowgii baa waxa samaynaya calaa an yaduudahu inuu difaaco can ilmadiinati alkabiira magaaladaa weyn iyo wa an yuwaqifa inuu hor istaago zaxfahu ciidanka xooggiisa calaa sajistaan mahmaa kaana si kasta iyo intay la ekaato ahamanu amanta iyo xoolaha haaliyan haali kasta ha ahaatee mahmaa kaana ahamanu in allaala inta amantu xataa qaaliyana ay tahay macnaha waxa ku baxayo ula jeedaayo dagaalka markaa ah uma kabacdi daard waxaa dhex maray bayna arabiic rabiic baynkiisii baa cadaahi cadowgiisa raxaa xarbin dhagaxshiid dagaalkiisa daxuunin oo lagu hooto oo waxshiida macnaha lam yadibna ma aysan ka baqiilin calayha korkeeda ayu min alfariiqayni labadaa qolee dagaalamaysa mid kastoo ka mid ah bimaa tadlabathu waxa ay ka dalabtay oo min adaxaaya furitaan ah qoladaana wixii laga dalbee dagaalku uu karwa furitaan bay hureen kuwaanna saasoo kale falammaa goortii badelad ay soo muuqatay awala baadiratin bishaaradii ugu horaysay oo min bawaadiri nasri guusha bishaarooyinkeedii lilmuslimiina muslimiinta ay u soo ifbaxday ra'aa wuxuu arkay wuxuu ra'yiyeeyey waaye wuxuu arkay marziyaani اlqowmi qoomka marsiyaankoodii marsiyaan waa ninka odayga u ah waa waa kii hadda aan soo tilmaanee magaalada ugu sarreeyey almadcuw ee loogu yeedho oo magaciisa la yidhaahdo barwizer barwizer magaciisa ah yaa wuxuu ra'yiyeeyey u arkay an yascaa inuu u socdo limusaalaxati rabiic inuu rabiic la heshiiyo dagaalkaba in la joojiyo rabiicna uu la heshiiyo wahwa asagoo maa tasaalu aysan ka zuulin fiihi weliba inuu ku dhex sugan yahay baqiyatu min quwatin haraa xoog ah weliba ciidan xoog lehna wuu haystaa lacallahu waxaa la arkaa buu yidhi odaygii yaxdaa lacallahu yaxdaa in uu ku liibaanu dheersado darteed linafsihi nafsadiisa iyo waliqowmii qoomkiisa bishuruudin afdala shardiyaala kuwan ka fiican shardi dagaalka ka fiican haddii la heli karo fabacaha wuxuu adeeg u soo diray ila rabiic bin ziyaad rasuulan buu u soo diray nin oo min cindi agtiisa ka socdaa yas'aluhu su'aalhaya an yadriba lahu inuu u sameeyo mawcidan ballan liliqaa'i si la kulmo odaygeennii baa rabiicuu raba inuu kula kulmee ka waran wuxuuna rabaa liyufaawidahu inuu ugala gorgortamo uu kala hadlo cala sulxi heshiis faajaabahu wuu ka ogolaaday rabiicna ilaa alabihi alabkiisa amara wuxuu amray alrabiic rijaalow raggiisa an yucidduu inay u diyaariyaan almakaana makaan inay u diyaariyaan liistiqbaalin si loogu soo dhoweeyo barwiis ninka lagu magacaabo wa alaba minhum wuxuu ka codsaday an yukadisuu inay ku kadisaan inay ku soo buuxiyaan xawla almajlisi majliska gaararkiisa akwaaman buuro buuryaal macnaha buur oo looga dhigayo min jusasi qatla alfurs furs raggii looga laaya maydadkooda akwaam iyo buuro kale ah kusoo kadisoo ka soo buuxiya majliska u fadhiisanaya gaararkiisa buu yidhi iyo wa yaطraxuu inay daadiyaan calaa jaaniba calaa jaanibay aariiq waddada labadeeda dhinac alladii waddadaasoo sayamuru bihi uu soo mari doono berwiis ninka lagu magacaabo jufahan ukhraa maydad kale manhuuran oo la daadaabiyey fii hayri nidaamin si nidaam la'aan ah xaaladaa sameeya buu dhahay wa kaana arabiicu intaa waxaa ka sii dar rabiic wuxuu ahaa طawiila alqaamati nin joogiisu dheer yahay cadiima alhaama madaxiisu weyn yahay shadiida sumrati ee sumradiisuna ay daran tahay macnaha midabkiisa nin asmari buu ahaa oo madow aad ay u daran tahay dakhma aljuhati laftiisuna ay weyn tahay aad labalafood u ah buu ahaa yabcau wuxuu ku kiciyaa alrawca cabsi fii nafsi man yaraa qofka arkaa iska daa wax kale qofkii asaga fiiriya yaa baqaayada falamaa dakala markuu u soo galay calayhi rabiic barwaseer ninka lagu magacaabo ircaddat waxaa boodbooday faraa'isuhu faraa'istiisii jazcan cabsi daraaddeed faraa'ista waa kalxamaha ama lafaha meesha laga cabsado minhu xaggiisa waاnkhalaca waxaa siibmay fu'aaduhu laabtiisii halacan cabsi oo min mandari اlqatla waxaa la laayay mandarkoodii ah falam yajru kumuusan dhiiranin cala dunuwi minhu inuu u dhowaado rabiic wakhaafa wuu cabsaday falam yataqadam ma uusan u hormarin limusaafaxati inuu salaamo xataa wuu ka baqayo xataa wuu salaami waayey wa kallama wuxuu kula hadlay bilisaanin carab mutalajlijin mutalajlij ah gaga ah mulsaatin haddana mulsaat qofka shigshiga qabo oo kale macnahaasuu u hadlo hadal aan la fahmayno mutalajlij oo culus mulsaat ahoo adag buu ku hadlay inuu hadluu raba mana ka soo bixi karo wasaalaxa wuxuu kula heshiiyey calaa an yuqadima inuu u keeno lahu asaga alfa wasiifin kun wasiif kun ciyaal ah macnaha wasiifku waa mataqaanaa hulmaan waa addoommo carruur ah kun inuu u keeno wa calaa ra'si kulli wasiifin wiil kasta madaxiisa korkiisana jaamun uu yahay kas koob oo min adahabi dahabka ah koobkan hadda banoonilayda la siiyo oo kale jaam oo min dahab ah ayagoo madaxa ku wadaa inuu u keeno faqabila wuu ka aqbalay alrabiic wasaalaxa wuxuuna kula heshiiyey barwiis ninka lagu magacaabo calaa daalika arrintaa keen baa la yidhi wa fi lyowmi maalintii attaali ee xigtay dakhala wuu soo galay wa fii yowmi taali dakhala rabiic bin ziyaad almadiinata magaaladii yaxufu asagoo ay koobayaan bihi asaga haada almawkibu mawkibka waa ragga oo ciyaalka oo min alwusafaa'i wasafadii ka mid ah kunkii wasafaa asagoo dhinacyaalkiisu ay socdaan bayna tahliilin bayna tahliili اlmuslimiin iyo wa takbiirihim ayna la socoto tahliisha waa tawxiidaysiga tahliisha waa laa ilaha ila اllah ee midda la tusa ma aha tahliil اmuslimiin muslimiinta tawxiidaysigoodii waayo iyo wa takbiirihim fakaana yowman maalin bayd mashhuudan aad ugu weyn oo min ayaam illaah maalmaha ilaahay ka mida dalla wuxuu noqday arabiic ibnu ziyaad sayfan sayf buu noqday seeftaasoo mulsatan galka ka baxsan oo fii yadi fii yaddi اlmuslimiin muslimiinta gacantooda ku jirta yasuuluuna bi ay kula dagaalamaan calىa acdaaءi اllaah fafataxa lahum ilaahay wuxuu u furay almudana magaalooyinkii fafataxa wuu ugu furay ilaahay lahum ayaga almudana wawalliya waxa uu maamulay lahum ayaga alwilaayaat wilaayaad iyo maamul badan buu u qabtay rabiic muslimiinta xataa aala ilaa ay ku soo wareegtay almru arrintii madaxtinimadii ilaa bani umaya reer bani umaya fawallaahu mucaawiya mucaawiye ayaa madax looga dhigay ibn abi sufyaan khuraasaan meeshii khuraasaan mucaawiyaaba loo dhiibayba bayda laakiin annahu lam yakun muusan ahayn rabiic munsharixa asadri midee laabtiisu ku waasix tahay lihaadihi alwilaaya walaayadaa ayada ah waqad zaadahu waxaa ku ziyaadiyey inqibaadan ka xumaan minha arrinta uu ka xumaanayo iyo wa kurhan nacib iyo kurhi lahaa arintaa anna ziyaad ibna abiihi ninka ziyaad ibna abiihi lagu magacaabo waa axadu kubaari wulaati bani umaya reer bani umaya madaxdooda mid ka mida kuwa ugu waaweyn ayaa bacaa wuxuu u soo diray ilayhi rabi xaggiisa kitaaban warqad yaquulu fii uu ku leeyahay ina amiir almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii mucaawiya bn abi sufyaan ya'muruka wuxuu ku farayaa an tastabqiya inaad reebto oo aad u reebto alasfara dahabka walabyada asfar iyo abyad waa dahabkii qalinka min hanaa'imi alxarbi inaad ka reebto libayti maali lmuslimiin oo wa tuqsimu aad u qaybiso maa siwa wixii ka soo haray ilan dahab iyo qalin maxaa ka soo haray waa surwaal iyo shaati dhar un waxaa u qaybi bayna almujaahidiin ragga dagaalka galay fakataba ilayhi wuu u soo qoray asagana warqad yaquul uu ku leeyahay innii anigu wajadtu waan helay kitaab allaahi kitaabka alle caza wajalla oo ya'muru farahaya bikayri maa amartanii bii waxaad i amartay waxaan ahayn ma ilaahay baa sidaa yidhi subxaana wa tacaala waa maya calaa lisaani amiini اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda wixii carabkiisa aad igu tiri waxaan ahayn baan kitaabka alla ka arkay uma kabacdi naada wuxuu u dhawaaqay rabiic fi nnaasi dadka aniqduu war soo dheenta buu yidhi calaa khanaa'imikum haniimooyinkeedii faquduuha qaata uma kabacdi arsala wuxuu u diray alkhumusa khumuskii idan khumus baa loogu talagalay baytulmaalka ilaa daari اlkhilaafati fii dimishk daartii khilaafada ee dimashik ku tiilay walamaa markii kaana ay ahaatay yowm اljumca jumco maalinteeda alladii maalintaasoo talaa xigtay wusuula haada اlkitaabi kitaabkan soo gaaritaankii waa warqadii kharaja wuu soo baxay alrabiic bin ziyaad ila asalaati salaaddii buu soo aaday khudbeed fii hiyaabin dhar baydin cadcad ah وhaطba dadkii buu u akhriyay khudbaة اjumca jumcada khudbadeeda uma qaala wuxuu yidhi ayuha الnaasu dadow inii anigu qad mariltu waaba noogayba alxayaata noloshaan ku daalay buu yidhi وiنii anigu daacin waan ducaysanayaa bidacwatin duce faأminuu ii aamiiniya calىa ducaa'i ducadayda ilaahay baan baryaa aamiin ii dhaha uma kabacdi qaala wuxuu dhahay allaahuma ilaahayow in kunta haddii aan ahay in kunta haddii aad tahay turiiddu mid ila doonay bi aniga khayran khayr faqbidnii ii qaado ilayka xaggaaga ilaaway qaadaba iqibdo caajilan si deg deg ah hayra aajil aan daahid ku jirin faamana annaasu dadkii baa aaminiyey calaa ducaayi ducadiisii falam taqib mayusan dhicinba shamsun qoraxda falam taqib shamsu daalika alyowm maalintaa qoraxdeedii maba dhicinba xataa laxiqa ilaa uu haleelay alrabiic bin ziyaad bijiwaari rabbihi waaba dhintoo dhibkaan iyo waxaan wuu ka tegayba waxaan meesha oga baxnay saxaabigii lagu magacaabahayey